bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsali allahuma wslm wbaarak cla nabiyina muxamed wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii usuul sunna lilimaami axmed caleyhi raxmat ullah waxaynu ku dhex jirnay oon si gooniya ugu dhex jirnay uga hadlaynay darsigeenni ugu dambeeyey masalada eh, lusuusta iyo qutaacu turuqa iyo khawaarijta la dagaalankooda iyo iska celintooda waxaan ka soo hadallay lusuusta iyo qutaacu turuqa waxaa qolyaha in badan la axkaam ah nimanka la yidhaahdo buuqaadda yacni buuqaaddu waa dad eh, yacni awood leh oo ama dowladda ama madaxdaoo kale ku kacaya inay ka turaan xukunka ayay rabaan ama xuquuq bay sheeganayaan ta'wiil saa'iqana way haystaan wuxuun diinta ka midana way daliishanayaan ama waa laba kooxood oo muslimiinoo islaynaya oo mid inta la dhex galoo la heshiisiiyey mid ay diiday oy baqi iyo gardarro wado qolyahaasaa buuqaad la yidhaahda buuqaaddaasi axkaamtii aan u soo sheegnay qutaacu turuqa yay in badan la wadaagaan oo yani dagaalka lagu bilaabi maayo heshiis baa marka hore laga raadin marka labaad ee kooda dhaawacma midka carara xoolahooda kulli axkaamtii horay la midi culimmada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin buuqaadda hadday jabaan oo laga adkaado labaa loo kala qaadaya kuwa cararay inay qolo kaloo awood lahoo iyaga ka mida ah ay ku biiri rabaan marka waa la eriyan karaa bay leeyihi laakiin haddii ay jabeen awood dambana aan looga baqaynin markaa dee la layn maayo oo kii cararay laga daba tegi maayo ilaan sharkoodii markaa waa laga ee waa laga badbaaday muhiimadduna waxay in sharkooda la dafciyo unbay ahayd ee in la laayo ma ahayn waxaa ka duwan masalada iyada ah oo ujeeddadeennu hadda tahay khawaarijta khawaarijtu waa dadka kooxaha muslimiinta gaalaysiiya oo ku gaalaysiiya bimaa laysa bimukafir waxaan gaalnimo keenaynin shareecada marka miisaankeeda la saaro iyay dadka ku gaalaysiiyaan oo diinta kaga saaraan waxaasay dadka ku gaalaysiinayaan ayagaa u arka inay gaalnimo keenayso laakiin diinta miisaankeeda shay waajib uu noqon karaa shay mustaxabuu noqon karaa shay mubaaxuu noqon karaa shay dembi weyn oo gaalnimo keenaynin buu noqon karaa iyagaase u arkay inuu gaalnimo keenayo miisaanka shareecada sameeya taa waa qodob qodobka labaad ee caanka ku yihiin khawaarijta wax weeyaan inay dhiigga muslimiinta xalaashadaan oy sidaa ku daadiyaan waa firqadii ugu horraysay oo soo baxdaa la yidhaahdaa firaqda jidka ka lunsan la dagaalankoodana axaadiista ku soo aroortay waa axaadiis mutawaatir oo aad u fara badan qolyaha marka khawaarijta ah waxaa u horraysay kooxdii la dhihi jiray muxakimada oo saxaabada la dagaalantay cali bn abi taalib dishay saxaabo badanna laayay ayaa u horraysay buqaadda iyo khawaarijta marka ama lusuusta iyo khawaarijtu hadalka imaamka hadda sida ka muuqata isku mid buu ka dhigay isku xugum buu siiyey macnaha sida loola mucaamaloonayo taqriiban isku xugum buu yaa hadalkiisa sida ka muuqata macnaha laakiin shaykhulislaam ibnu taymiya cali raxmatullah baxdi dheer buu leeyahy oo kutubtiisa uu ku qoray culimmada qaar ka mid ah oo asxaabulmadaahibka ka mid ah, sida maala abu xaniifa asxaabtiisa qaar ka mida ah shaafici axmed iyo kayrkoodba iyo culimo badan oo yani kutubta kutub aliftay ee ahlulbaqyiga iyo dagaalankoodana ka hadashay wuxuu leeyahay waxay isku mid ka dhigeen khawaarijta la dagaalankooda iyo qoladii sakada diiday ee saxaabadu la dagaalantay labadaasoo dhinac dhinaca iyo buuqaadda hadda aan ka soo warramaynay iyo qutaacu turuqa qoladaas isku axkaam siiyeen buudhi arrintaa wuxuu leeyahay qolo kaloo culimada badankooda waa diidan yihiinoo waxay kala qaadayaan khawaarijta iyo ah, buqaadda buqaadda miaalka ugu weyne loo deliishado waa dagaalkii saxaabada dhex maray ridwaanullaahi calayhim oo qolana xaq eh, waxay muxuu ahaayey way saxsanaayeen mujtahidiin bay wada ahaayeen saa soo sheegnay laakiin qolana ijtihaadkoodu musiib bay ku ahay qolana ijtihaadkoodu mukhti'iin bay ku ahay qoladaa marka ijtihaadkooda mukhti'iinta ku aha oo dagaalkii cali mucaawiya dhexmaray ahaa nabigu sal lay slam waa kaga hadlayo markuu cammaar ka hadlay taqtuluhu lfi'atu lbaaqiya buu nebigu sal lay slam fi'o iyo koox gardarro wada oo baaqiye ah ayaa dili doonta buu nebigu sal lay marka waxaa dilay eh, reesham marka qolyaha oo kale oo buuqaadaas ama yani wax weye baaqiguna marka la leeyahy waa baaqi yani baqyiga iyo ismigu ma kala laazimaan qad yakunu baaqi walaa yakunu aaiman baaqi waxaa jira muta'awil ah ama mujtahida ijtihaadkiisana markaa ku ah mukhti ku ah markaasi ismigu marfuuc buu ka yahay oo wax looma haysto ijtihaadkiisana ma'juur buu ku yahay saas daraaddeed laa talaasuma bayna albaqyi wa bayna alimi waxay isla ogol yihiin dhammaan culimmada ka qortay yacni dhacdadii jamal iyo wixii ka dambeeyey sifiin iyo saxaabada labadooda dhinacba inay caadilan yihiin oon ayaga la dhihi karaynin yaani wax weeyaan meeshaasi dembi baa ka raacay walow qaar badan saxaabada isaga gaabsadeen almuhim warka murtidiisu waxa weeyaan sida sawaabka wax weeyaan buqaadda iyo khawaarijta furuuq badan baa u udhaxaysa nebigu waa kala qaaday oo salawaatu rabbi wasalaamu calayh khawaarijta markuu ka hadlayay iyo labadaa kooxood ee saxaabada islaynayay wuu kala qaaday xadiidkiisa maalan fii saxiix ku yimid tamruqu maariqatun cala xiini furqatin min almuslimiin taqtuluhum wla taa'ifatayn bilxaqi bu nabi sal lay slam xilli muslimiintu kala jaban yihiin ayaa kuwa diinta ka baxay baa soo bixi doona firqada xilligaa markay soo baxaan labada muslimiinta iskhilaafayna iska soo horjooda midooda xaqa xigta ayaa la dagaalami doonta buu nabig sal lay marka u fiirso xadiidku saddex kooxood buu sheegay koox laba kooxood waa labadan iska soo horjeeda oo mid ay baaqiyata kooxda saddexaadna waa khawaarija waa maariqa marka nebigu sal aley wasalam wuu kala qaaday oo koox saddexaad oon labadan midna ahayn yuu xadiidkaasi ka dhigay sinfi alia wa waxaa kale ku kadalawyihin ijmaacu saxaaba saxaabadu waxay isku raaceen khawaarijta la dagaalankooda baynamaa dagaaladii sifiin iyo jamal iyo saxaabo badan ay ka gaabsadeen oo axaadiistii fitnada ku soo aroortay bay u deliishadeen khawaarijta markay soo baxeen oo dagaalkoodu bilowday ijmaacu saxaaba looma kala hadhin marka dagaalka baqiga ama muxuu ahaay in badanoo ka mid a fitan buu hoosgeli laakiin khawaarijta la dagaalankoodu waa dagaal lays amray oo ma hoos galo halkaa ma galo way kala duwan yihiin marka mar saddexaad waxay ku kala duwan yihiin nabigu sal ley wasalam axaadiis mustafiida oo xaddu tawatur gaadhaysa ayuu amray khawaarijta ha la laayo hana lala dagaalamo ayib oo ciddii la dagaalanta ama layshayu ajir badan nebigu u sheegay salawatu rabbi waslaam laakiin dagaalkii saxaabadda dhexmeda ridwaanulaahi calayhim nebigu istaajintiisuu ammaanay oo markuu xasan ka hadlayay nebigu wuxu uhi sal ley wasalam ina hada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin marka dagaalkaasi joojintiisay inuu istaago ayuu nabigu ammaanay ciddii sababtiisa uu ku istaagayna sayidnimaa la siiyey baynamaa uu nabigu amray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiista mutawaatirka khawaarijta in la laayo muxuuna lala dagaalamo marka way kala duwan yihiin oo halkaana farqi baa udhexeeya waxaa kaloo mar kale farqi udhexeeya nabigu sal ley wasalam fi'adan baaqiyada ah markay soo baxdaba dagaal ha lagula bilaabo lama dhihin laakiin qur-aanku wuxuu yidhi marka hore ha la islaaxiyo soo ma wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma marka hore islaax baa laysku dayaya markii islaaxa laysu daya kadib qolada diida oo baqiga markaa wada baa lala dagaalamaya sidaas daraaddeed dagaalka baaqiyada lagu bilaabi maayo islaax baa ka horreeya laakiin dagaalka khawaarijta meelalle meeshay joogaanba iyaga dagaal baa lagu bilaabaya saas man axaadiista nebigu sida amray salawatu rabbi wasalaamu calayh oo rasuulku sal lay slm ka dhahaya aynamaa laqiitumuuhum faqtuluuh meel alla meeshaad kula kulantaan ballaaya ayb lain adraktuhum la aqtulannahum qatla caad haleelo oon gaadho wakhtigay soo bixi doonaan ree caad sida loo baabi'iyey baan u baabi'in doonaa marka xaadiista khawaarijta ku soo aroortay iyo axkaamta ka dhalanaysay tilmaamaysa way ka duwan tahay dad buqaadahoo muslimiinahoo wax sheeganaya wax tirsanaya ah, sida loola mucaamaloonaya halkaasi wuxuu imaamku tilmaamayaa marka labadooda in isku mid luga dhigo isku axkaam la siiyo sax maaha meel alle meesha toogan baa loogu tegi xataa culimmada qaar waxaa qaba hadayna xataa aynan awood lahayn meel isku urursaninoo xataa dadka ay ku dhex jiraan laakiin fikirkii ay qabaan inaan la daynayn laakiin buqaadu waa ka duwan sidaas daraaddeed sida sawaabka waxa weeyaan farqibaa u dhaxeeya khawaarijta iyo buqaadda isku axkaamah kadalika saxaabadu qoladii ay la dagaalameen oo zakada inay bixiyaan diiday iyo buqaadu isku axkaam maaha saasaa saxa ah. qoladani waxa weeye shareeco ka sharaa'icda shareecada diinta yacni masaa'isheeda waajibaadkeeda daahirka ah ama muxaramaadkeeda daahirka ah hadday fio iyo koox ka mida awood yeeshaan oo ay isku difaacaan oo waajibaadkan sameeya laga kari waayo ama mae xaaraantan ka taga laga kari waayo oo ay dagaal iyo awood ku leeyihiin kooxdaasi waxaa la yidhaahdaa waa koox ka baxday shariica min sharaa'ic alislaam axkaam khaasay leeyihin qolyahan buuqaadda ana waxaa la yidhaahdaa waa dad wax tirsanaya nadaam bay maalan ku kacsan yihiin xuquuq bay sheeganayaan dad fidnahaan u dagaalamaya weeye marka yani maahiye ahaanna isku mid maaha axkaamta ka dhalanaysana isku mid maaha farqi baa udhaxeeya sidaasuu sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah baxi dheer ku qoraya sidoo kale khawaarijta inay gaala in badan baa culimmada ku tegay masale khilaafiya ahayd saxaabada iyo salafka dhexdooda laakiin buqaadda layskuma khilaafin inay muslimiin yihiin labadan kooxood islaynaysa muslimiinta labadu waa muslimiin wa in aa'ifataani min almuminiina baa ayagoo dagaalamaya haddana muminiin layskuma khilaafo laakiin khawaarijta islaamnimadeedii inay muminiin yihiin inay gaala yihiin masle khilaafiya ayb adugu warka murtidiisu waxa weeye labadaasi isku axkaam ma qaadanayaan hadalka imaamka daahirkiisa sida hadda laga fahmay meesha inoogu qoran oo khawaarijta iyo lusuusta inay axkaamta isaga mid yihiin waa masale laga xoog badan yahay baxiga macnaha tilmaamaya waa baxi dheer sheekh ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu ku qoray dhowr meeloodoo kutubtiisa ka waa u laaban kartaa mujmal fatawaga ka mida mujalka ayaa ka meelaha uu baxiga ku qoray aan ka soo gudubno wuxuuna yidhi imaamku walaa yashhadu ma qirayo calaa ahli alqiblati dadka qiblada ehelkeeda ah, dadka qiblada u jeesada ku qiri maayo bicamalin camal sababtii camalkaasoo yacmaluhu uu samaynayo ruuxii ahlulqiblaha ahaa bijannatin janna ku qiri maayo janno u qiri maayo janno uga markhaati kici maayo walaa naarin naarna uga markhaati kici maayo naar u qiri maayo yarjuu wuusan rajayni lisaalixi ruuxa wanaagsan waa loo rajayn maxaa loo rajaynayaa jannaa loo rajayn wayakhaafu wuu baqi calayhi saalixii wanaagsanaa korkiisana wuu u baqi oo wuxuu uga baqi ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa ya in acmaashiisan uu ku heli waayo janno oo naar uu galana waa looga baqi jannana waa loo rajay wayakhaafu wuu baqi cala almusii'i midkii xumaanta sameeyey almudnibi ee dembiilaha ahaana waa loo baqi oo waad u baqi maxaad uga baqi isagana cadaabka ilaah iyo dembigiisan uu galay inuu naar ku galo wayarjuu wuu rajayni lahu isaga raxmat allahi ilaahay naxariistiisana wuu u rajaynaya oo bimacnaa waxa weeyaan si kasta dembi ha u lahaado mar hadduusan gaal ahayn ilaahay naxariistiisa kama quusin karti soo ma alle inuu u naxariisto u dembi dhaafo marka rajadaas naxariistaa rabbiga waasixa in wax laga siiyana waa suroobi kartaa in la cadaabana waa suroobi karta cadaabna waa looga baqi naxariisna waa loo rajay kan saalixee wanaagsanna wanaag baa loo rajaynaya janno inuu galo waana loo baqaa labaduba sidaas waay laakiin midna inaad u markhaati furtood u qirto jannuu gelayaa kan saalixa oo hebel waa ahlu janno ama kan dembiilaha inaad u qirto waa ahlu naar oo shakhsi ku saabsan maya madhab ahlusunna waljamaaca sidaa maaha ayb dembiilayaashana waa loo baqi naxariista ilaahayna lagala quusan maayo saalixiinta iyo dadka wan wanaagsanna khayr baa loo rajayn cadaab rabbina waa looga baqi sidaas way macana leanna waxay arrinku ku dambayn doonto lama yaqaano ahlulqiblaha wuxuu ka wadaa imaamku calayhi raxmatullah waxaa laga wadaa dadka qiblada u tukada ahlulqibla waa muslimiinta haddaad maqasho saas weeyaan xadiidka anas bn malik fi saxiix lbuhaari waa kii ahaa man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakla dabiixatana fadalika almuslim alladii lahu dimmat اllahi wa dimmatu rasuulihi yacni ruuxii salaadannada tukada qibladannadana u jeesada waxaan qalnana cunaa waxaan gowracnana cunaa kaasaa muslimka ah muslimka xifdiga ilahay ammaanka ilahay ku jira iyo ammaanka rasuulkiisa waa kaasuu nebigu sal lay marka ahlulqibla haddaad maqasho waa dadka qiblada u jeesado oo salaada u tukado waana muslimiinta way macnaha saasaa laga wadaa marka dadka muslimiinta ah guud ahaan ee wax diinta ka saara aan la imaanin ruuxii diinta kama bixin gaalna ma aha markuu gaal yahay ahlulqibla maaha ahlulqibla waa markuu muslimi dadkaas baa axkaamtan iskale marka masaladani waxay salka ku haysaa masalo weyn oo caan ah oo masaa'isha khilaafku badan ka dhacay bayna ahli sunna wa bayna alfiraqi daalla ka mid ah waa masalada la yidhaahdo masalat lwacdi wlwaciid masalat lwacdi walwaciid ah, bay salka ku haysa wuxuu leeyahay ibnu taymiya caleyh raxmatullah masaa'isha waaweyn ee diintay ka mid tahay waxaana laga wadaayo halkan ujeeddadu tahay eh, ah, yani nusuusta qur-aanka ee sunnada waxaa ku soo nooca koobaad waa nooca la yidhaahdo nusuusul waciid oo waa nusuusta hanjabaadda iyo goodiga ku imaanaysa ruuxii sidaa sameeya naar camalkaas cadha ilaahay buu keenaa camalkaa waa laysu ciqaabayaa nusuusta noocaasa waxaa loo yaqaanaa waa nusuusul waciid waay waa hanjabaad iyo cabsigelin waay nooca labaadee nusuustuna waa nusuusul wacdi baa la yidhahda waa yaboo iyo rajogelin iyo dhanka naxariista nusuustana waxaa la yidhaahdaa waa nusuusulwacdi ba la yidhahda oo ruuxii sidaa sameeyo jannuu gelayaa ilaahay naxariistiisu waa waasac waa la dembi dhaafayaa jannuu gelayaa ilahay ridihiisuu helayaa waa rajogelin wey taasi nusuusulwacdi yabohwa nusuusta halkaa ku soo aroortay labadaa meelood ku timid ayay mas'aladani hoos tagtaa haddii la yidhi maalan ruuxii ahlulqibla ah ee dembi hebel sameeya naartuu galaya dembigii buu sameeyey hebelkan oo dembigii abaalgudkaa iyo hanjabaadaasi ku xidhnayd sameeyey hebel naartuu galayaa ma dhihi karna hebel faarax soo maa saarax dad buu laayay xaqdaruu ku laayay kasbuuna u laayay qur-aankuna muxuu yidhi ruuxii dad dad ruux mu'mina kas u dila naartuu gelayaa sooma dhee soo saas qur-aanku ma ah ayib hebel baa arrintii sameeyey hebel waa ahlu naar ma dhihi karta faarax waa ahlu naar masaladaa wey masalada dad buu laayo anaa hubay inuu ahlu naar yahay sababtu maxay tahay dee qur-aankaaba sheegay dadkii mxua noocaasame inay naarta hebel wuu sinaystay oo zinaduna dadka naar bay geystaa anaa huba inuu hebel naarta gala maxaa yeele qur-aankaaba sheegay dadka zinaysta inuu naarta galay hebel nusuustu waxay sheegtay ruuxii ashahaata inuu jannada gelayo hebel wuu ashahaatay anaa huba jannuu galaya soomaaragta waa nusuustii wacdiga wa marka nusuusta wacdiga iyo waciidka markaan waxa ay ku tusayaan iyo dadka ay ku saabsan yihiin markaan fiirinno labaan u kala qaadayna mar waa itlaaq oo siday nusuustu u itlaaqdayoo ruuxii sidaa sameeyo naar buu ku gelayaa ruuxii waxaas iyo waxaa sameeya cuquubadaasuu helayaa cid gooniya maada magacaabin marka soo ma ama ficilka noocaasa naar baa lagu galaa hadalka noocaasa naar baa lagu gala ruuxii sidaa iyo sidaa sameeya jannuu gelayaa dhaqanka noocaasa jannaa lagu gala waa hadal caamoon ruux markaa taabanayn ruux gooniya markaa kuma saabsana ilaaqa noocaasa marka waa ilaaqaynaa siday nusuustuba u ilaaqday baa loo ilaaqay laakiin ilaaqii nooca ahaa in dad gooniya lagu dabaqo oo lagu tansiiliyo oo taxqiiqulmanaad baa la hebel xukumkaasi wuu qabsaday oo naartuu gelaya ama jannaduu gelaya hawshaa inagu malihi sooma sababtu maxay tahay waxaa laga yaabaa ruuxani dembigan naarta lagu muto inuu sameeyey laakiin dembigaasi xukumkiisa in lagu qaado shuruud bay u baahan tahay in la helo mawaanicna meesha ka baxda sooma dhex karto ruuxaasi dembiga waa galay laakiin toobad inuu la yihin sooma dhex karto ya oo dembiga raadkii ka dhalan lahaa uusan markaa ku imaanin soo ma dhici karta dembiga wuu galay laakiin xasanaad kaluu leeyahay sooma oo dembiga raadkiisiiyo saamayntuu yeelan lahaa wax ka bedelaya soo ma dhici karta in shafaaco dembigii waa galay waana ku dhintay laakiin waa loo shafeecay soo ma dhici karta naxariis alle tabaaraka wa tacaala dembigan inuusan yaani aharkiisa uusan ruuxan ugu dhicin sidaas weyaan sidaas daraadeed ruuxa marka lagu dabaqayo xukumkan shakhsiyan iyo caynan marka lagu dabaqayo laabudda min tawafuri shuruud wa intifaa'i lmawaanic ama adduunka ha noqto ama aakhara ha tan aakhara marka way inaga qarsoonta waa hawl ilaahay leeya addoonkan muxuu ugu talin doonaa oo hawl ilaahay u taala marka shakhsiga laf ahaantiisa jannana u qiri mayno dhihi mayno hebel jannuu gelayaa hebel naar buu gelayaa taa iyadaa ilaahay baa iskale tobaarak wa tacaala masaladaasi marka waxay hoos tagtaa baan nidhi mas'alada la yidhaahdo masalat lwacdi walwaciid asalkaasay hoos tagtaa sidaas way macana ayib waxyaalo badan baana xugumka in caamka ah ama wacdiga caamka ah ama waciidka caamka ah in lagu dabaqo ashkhaasta lagu dabaqaayay waxyaalo badan bay oo nusuustuba sheegtay baa aarkaasi wax ka bedeli kara saan u tilmaanayba macna marka lagu dhiiran maayo lagu dhiiran maayo laakiin ilaaqaasi waa ilaaqaynaa sida nusuustuba u ilaaqday ayaa loo ilaaqaya ayib maalan waxaa miaal ah, oo miaal cad noqon karaya allah tabaaraka wa tacala soo qur-aanka ma dhihin aladiina yakuluuna amwaala lyataama ulman in aladiina yakuluuna amwaala lyataama ulman inama yakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira ninbaa maalan xoolo agoomayd buu gacanta ku hayaa wuuna cunaa xaqdaruu ku cunaa waa hebel waynu naqaanaa ya waa axmed waanu naqaanaayo shak kuma jiro axmed agoonta xoolahoodii buu cunay axmed waa ahlunaar ma dhahayna ilaan aayadda qur-aanka maxay tidhi agoonta xoolaheeda dadka cunay naar bay calooshooda ku cuneen ayb maya waa dhahaynaa ninkaasi naar buu khatar ugu jira naar baa looga baqayaa sooma laakiin waa isagu ahlu naar ma dhihi karo sababt maxay tahay sababtu wax weeyaan waciidkaasu inuu isaga ku dhacayo shuruudii uu ugu dhici lahaa inay la lawaayaa dhici karto mawaanicdii inay meesha ka baxdaa dhici karaysa ama mawaanic in la helaa dhici karaysa sidaas wey macnaha waa kii nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ee khamrada khamradu lacnaday khamradu lacnaday midka khamrada miirahayuu lacnaday midka miiranayuu lacnaday ka xambaarayuu lacnaday ka loo xambaarayuu lacnaday ka cabbaya midka waraabinaya midka iibinaya ka iibsanaya ka ganacsanaya midka lacagteeda qaadanaya kulli waa lacnaday ayadoo sidaa uu lacnaday ayaa maalin maalmaha ka mid nabiga waxaa loo keenay sal ly waslam nin khamro cabbay oo weliba khamrada aad u dhowr goor baa la keenay la keenay nin saxaabada ka mid ah lacnaday marka ila nebigaas ayaa si guud lacnaday mogta si guusoo nebigu uma lacnaday lacnadii guud ee nebigu sii daayey sal alla alay wasalam ee ciddii waxaa samaysaay lacnadaasaa ku dhacaysa ayuu saxaabigani nin khamracbe inta la keenay buu dusha ka saaray lacnad ilaahay kugu dhacday badanaa intuu khamracbayo uun la keenahay nebigu sal alla alay wuxuu ku yidhi ha lacnadin kadabu maxaa yeelay yuxib allaha wa rasuulahu buu nabir sal la alay waslam ninkan ilahay rasuulkiisuu jecel yahay lacnadda ka daa oo rasuul ilaahay soodigii aduguba lacnaday oo yidhi khamrada ruuxii abba waa lacnadan yahay taa caan bay ahayd laakiin anugu hebel waa malcuun miyaanku idhi ya hebel waa malcuun kuma dhih laakiin waxaan ku idhi guud ahaan ruuxii khamra cabaayay waa lacnadan yahay marka xukunka guud iyo xukumkii guud in ruux khaasa la saaraay way kala duwantahay masaladaa way masalada layna fahamsiinay waxaan masaladaa kaga duwannahay waa ahlusunnuhu kaga duwan yihiin khawaarijta iyo muctasilada oo yidhi xukumka caamka ah ruuxii sameeyey ilaa wa ilaaba ruuxii ruuxaasi xukumkaasi waa inuu ku dhaco soo khamru cabbay soo maaha waa malcuun ku dhintay soo maaha waa ahlu adduunkana waa gaal lada alkhawaarij sidaas daraaddeed waxay leein xugum kasto caam ah ciddii ku dhacday waa inuu qabsado qoladii wadiiyada oo la murji'aduna waxay yidhaahdeen marba hadduu muslim yahay xugum waciid iyo hanjabaad maba qabsan kara adeer ruuxankaas soo muslima soo iimaan ma leh ha sinaysto dadka ha laayo wuxuu dooni ha sameeyo janno un waa galay naarna ismaba arkahayaan qoladanna marka waxay dhinac ula carartay nusuustii wacdiga qoladaana waxay dhinac ula carartay nusuustii waciidka laakiin ahlu sunnuhu nusuustiiba intay isu keeneen bay iswaafajiyeen oo waxay kala soo baxeen qaacido la yidhaahdo itlaaqa naska iyo ruuxii in lagu dabaqo cayntahay shakhsiga ahaa farqi baa u dhexeeya nasku wuxuu itlaaqay inuu ruuxa ku dhacana waa dhici karta inuu ka baaqsado insan ku dhicinna waa dhici kartaayo marka asbaab kale ay timaado uu kaga baaqdo isagii naskiina cumuumkiisu baaqi ku ahaanay masaladaasi marka waa taa iyada qolyahaas aan tilmaannay baa ku khilaafsan sheekhu marka wuxuu yidhi yarjuu lisaalixi wayahaafu calayh leanna ruuxa saalixa si kastoo uu amalkiisu u badan yaho u fiican yahay laa ya'manu makr allahi ila alqowmu alkhaasiruun baa meesha taala midkii mudnibka ahana wuxuu yidhi naxariista ilaahay baa loo rajaynaya lianna raxmat allahi wasicat kulla shay soo ma ah. wa anna raxmatahu sabaqat hadabahu tabaaraka watacala naxariis waasicu rabbi leeyahay tabaaraka watacala ayib masaladaasi marka waa masale mujmaca inaan cidna adduunka intaan joogno naar aan loo xukumaynin jannana aan cid loo xukumaynin waa masale ijmaacoo laysla ogol yahay waxayna u deliishadeen alimaam abulxasan alashcari wuxuu u deliishaday aayadda qur-aankii rabbi leeyahay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duuna dalika liman yashaa ilaahay shirkiiyo gaalnimo ma dhaafo laakiin wixii gaalnimo ka soo hadhay yakfiru liman yashaau cidduu doonuu u dhaafaa in loo dhaafo iyo in adoonkan dembiga loo qabsado soo ilaahay mashii'adiisa kuma xidhno mashii'ada ilaahay ma cid baa ka turjumi karto hadda garanaysa wuxuu ilaahay dooni doono ma u dembi dhaafi doonaa ma u ciqaabi doonaa soo arrin qarsoon ma ah, maadaama ay qarsoon tahay ma faragelin karno marka wa wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa ibnu jariiri tabari caleyh raxmatullah baa isaguna sidaa tilmaamayo wuxuu leeyahay ayaddaasi waxay caddaysay ruuxa dembiga weyn galay fa fii mashii'at illaah ilaahay doonitaankiisu hoos yaallaa haduu doonana wuu u dhaafi hadduu doonana dembiga wuu qabani annaga marka ma xukumi karno wa ma garan karno arrintu waxay ku dambayn doonto sidaas daraaddeed dadka dunuubta waaweyn galayeen gaalnimo gaadhsiisnayn ha ka gaabso xukumka ilahay baa iskale shakhsiga ruuxani dembiga uu galay khatar buu ku jiraa dheh waa uga baqayaa inuu naar gala laakiin hebel waa ahlu naar ha ku dhiran hawl ilaahay leeyahay adiga ma lihid muslim fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi jundab rasuulka sal aley wasalam wuxuu ka sheekeeyey nin nin baa wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir allahu lifulaan ilaahay baan ku dhaartee walle inuusan ilaahay hebel u dembidhaafayn malaha dembiye badan iyo waxbuu ku arkay waa la kari waayey waa ruux dembiila wax qasanaya warga wax iska daa waa la kari waayey markaasuu wuxuu yidhi kan sooma walla inuusan ilaahay u dembi dhaafayn oo dembidhaafka ilahay magacantaadu ku jiraa maadaa haysta mise hawl ilaah hawl ilahay baad faragelisay soo ma markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam allaha tacaala qaal allah marka wuxuu yidhi man da aladii yata'allaa calaya anlaa akhfira lifulaan waa kuma ruuxa igu dhaaranaya inaanan hebel u dembi dhaafayn fainii qad hafartu lifulaanin wa axbadtu camalaka kii uu lahaa ilaahay u dembi dhaafi maayo alle wuxuu yidhi waan u dembi kaas ninkii hadalka yidhina camalkaad samaysay oo dhan waa baabi'iyey baa layidhi naartaa loo diray isaga soo maarta sababtu maxay tahay sababtu waxa wey addoonkan cadaabgeyntiisa iyo taalla maaha in loo dembi dhaafayo inaan loo dembi dhaafayn waa ilaahay khasiise ilaahay leeyahay waa hawl addoon u taalla maaha xugum wadaad u yaalla maaha xugum wadaad u yaalla ama shaqsi u yaalla wax la garan karana maaha sidaas daraaddeed waxaa ka dhalan karta hawl alla lahaa haddaad faragashato ood addoommada qaarna janno u xukunto qaarna naar u xukunto adigaa halis geliyoo meel xun markaa gaadhaya sidaas daraaddeed waa hawl iska ilaalino allah iskale tabaaraka wa tacala taasi waa ruuxa dambiyada ku jiro khatarta ugu jiro loo baqayo cadaab looga baqayo rajana dhanka kale waa leeyahay ruuxa mutiica ah ee isagana taacada badan ee acmaasha saalixa samaynaya isaga laftiisa camalkaa saalixa ah inuu janno ku galo ilaahay bay ku xidhan tahay tabaaraka wa tacaala sababta waxa iyo wuxuu ku dambayn doono oo uu ku dhiman doono miyaynu garanaynaa ma garanayno soo hawl qarsoon maaha sidaas daraaddeed wuxuu natiijadiisuna waa inaga qarsoomta midda labaad weeyaan acmaashan uu samaynayo cibradu waa waxa laabta ku jira qalbigiisa maxaa ku jira miyaynu naqaana may qalbiga waxaa ku jira ilahay unbaa ogsoon waa ruux saalixoo safka hore ku jiroo sadaqa badanoo xaj badanoo ximro badanoo kanoo cibaadahaas fara badan leh sax intaasi waa sax daahirka waa qirayna laakiin qalbigiisa waxaan baan ka warhaynaa waxa ku jira may saas daraaddeed janno uma goyn karno kadalika camalka uu samaynayo inuu janno ku galo aqbal bay ku xidhantah in laga aqbalayo inaan laga aqbalayno miyaynu garanayna may waa haybi ilaahay bay u taallaa intaasoo dhan marka laga yimaado jannada gelitaankeedu oo camal lagu galaay camalku lama madax bannaanaan karo jannada gelitaankeeda jannada waxaa lagu galaa ilaahay fadligiisa siisma ilaahay wa camalka iyo caqiidada iyo iimaankuna waa sabab sababkii jannada lagu galayay inaad jannadii ku heshana waa dhici kartaa in waxyaalo kale soo baxaan oo jannadii weydana waa dhici kartaa intaasoo dhan ayadoo ay jirto ruuxan kadaatu wuu salaad badan yahay waa cibaado badan yahayoo waa weli oo jannuu galaya anaa huba warkaasi war soconaya maaha saasuu yahay macnaa waxaa ku tusaya nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka khaarijat bnu zayd ibnu haabit gabadha la yadha umulcalaa haweenay ree ansaareeda bay ahayd nebiga sal alla aley dumarkii beecada la galay bay ka mid waxay sheegtay gabadhaas markii magaalada madiina nebiga iyo saxaabadu ay yimaadeen muhaajiriintu yimaadeen muhaajiriintii baa la qaybsaday bay tiri yaa qaybsanaya ansaar raggii madiine loogu yimid xaafadihii baa kala qaybsanayoo ninba xaafad baa qaadatay annaga qayb ahaan waxaa noogu soo hagaagay bay tiri qoyskanaga ninkii la dhihi jiray cumaan ibnu madcuun saxaabiyo muhaajiriyo saabiqa buu ah guryaha nagaan dejinnay bay tiri wuu xanuunsaday xanuunkiibuu ku geeriyooday markii la oofsaday oo aan dhaqnay oo la kanfayoo kafanta la geliyey ayuu rasuulku soo galay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa waxaan idhi bay tihi waa bnulcala raxmatullaahi calayka abasaa'ib abu saa'ibow allah kuu naxariisto yay ku waddaa cumaan ninkan meydka ah yay ku waddaa raxmatullaahi calayka abasaa'ib fa shahaadatii calayka laqad akramaka allah waxaan marhaati kuu marhaati furaya inuu ilaahay ku karaameeyey nabiguna markaa waa joogaa waa maqlaya markaasaa wuxuu ku yidhi wamaa yudriiki ana allaha qad akramah oo maxaa ku ogaysiiye mulcalaayey inuu ilaahay karaameeyey seed ku ogaat markaasa waxaadhi bay tidhi biabi anta yaa rasuul allah faman yukrimhu allah oo rasuul ilaahayow aabbahay baan kugu furane ood igala qaalisan tahaye hadduusan cumaan ilaahay karaamayna cumaan ibnu madcuun yaa kaloo la karaamayn bay tii yaa kaloo ilaahay karaamaynaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay huwa faqad jaa'ahu alyaqiin wallaahi innii la arjuu lahu lkhayr ah, geeri baa u timid nebigu sal lay waslam khayrna anigu waa u rajaynaya buuri wallaahi maa adri wa ana rasuulu llahi sal lla lay waslam bi aniga rasuul ilaahay ah wax laygu samayn doono ma ogi bu nebigu sal alay waslam isaga iskaba dhaa soo ma markaasaa waxay tidhi fawallaahi laa uzaki axadan badahu abada dhacdadaa kadib dib dambe weligay ruux u ammaani maayo bay tii marka adiga ruuxan aad ammaanayso daahirka saxa ilaahay inuu karaameeyey jannuu geeyey ilaahay agtiisa waxbuu ku leeyahay hawshaasi hawl kuu taallama howlaad geli kartana ma ah ruuxu si kasta daahirkiisa ha kuula fiicnaado ama xukumkiisa ilahay baa iskale tabaaraka wa tacaala xadiikaas bukhaari baa soo saaray meeshaasi waxaa muuqata marka <clears throat> qolyahan waa meelaha qolyahan dariiqooyinku meelaha khaladaadku ka galeen bay ka mid tahay wadaad bay iska caleema saaranayaan markaasaa waxay leeyin waa weli ilaah shafaacan ka rabna war wadaadkan adiga daahirkiisa aragtay laakiin xukumkiisu meeshuu ku dambayn doonaado ma taqaana maya karaamaad baan ku aragnayoo uu cibaado badan yahay oo salaad badan yahay oo mujiwaxyaalo khatar uu la yimido oo hadduu la yimidna ya ah, ma intaasuu janno ku gala in janno la geeyana waa dhici kartaa in naar la geeyana waa dhici karta sidaas daraaddeed inaad u qirto jan uu gelayaa ma haysatid adiga intaa ka badan baa marka laga dhaliyo in haddana wax laga raadsado wuxuusan hayninba loo doonto xataa haddiiba la qadaraba in janno la geeyo waxaanaad weydiisanaysa gacantiisa kuma jiro laakiin waxba ka horeeyaba horta muxuu ku dambayn doonaa adiga ma taqaanaa ila nabigii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh baaba warkaa leh sidaas weeyaan jannada ilahay baa iska leh ninkii la dhihi jiray waad garanaysaana saxaabigii jaliilka ahaa cabdullaahi ibnu salaam ee asalkiisu israa'iiliga ah, ayaa maalin maalmaha ka mida ah, yuu masaajid soo galay rag baa marka masaajidka fadhiya raggii baa intay wada hadleen baa waxay yidhaahdeen ninkii doonaya nin ahlu jannaa inuu arkow ninkaa fiiri cabdullahi bnu salaam cabdullahi markuu masaajidka soo galay jiir gadaashiisu istaagay laba ragcadood buu tukaday nin raggii ka midaa u yimid oo wuxuu yidhi warniyow raggan meesha fadhiyahay waxay ku sheekaysanayaan inaad ahlu janno tahay markaasaa wuxuu yidhi cabdullaahi aljannatu lilaahi caza wajalla yudkhiluha man yashaa jannada cabdulaahi malab nimankan jannuu gelahayaa ku hayana janna gacan kuma hayaanbu jannada ilaahay baa iskale buui ciduu doonuna geliya laakiin warkoodu siduu ku yimid baan kuu sheeg buuhi riyo uu ku riyooday oo nebigu u fasiray oo xadiidku halkaasuu maraya riyada uu nebigu u fasiray baa yay ka fahmeen buu yidhi arrinta iyada laakiin jannada ilaahay baa le cidduu doonuna gelinaya warku waa intaa way macna ayb marka mas'aladaasi waa mas'aladaasoo cidna janno looma goyn karo cidna naar looma goyn karayo yaa laga soo reebayaa ciddii nasku uu janno u sheegay isaga shaqsiyadiisa iyo lafahaantiisa jannaan u qirayna oo yaa ka mida ah? yah alcashara almubasharuuna biljanna oon soo marnay soo maha nashhad inay jannada galayaan abubakar fi ljanna cumar fi ljanna cumaan fi ljanna cali fi ljanna soo maa raggaa tobankaa hal xadiis bay ku yimaadeen iyaga keliya may axaadiis kaloo fara badan baa soo aroortay xasan iyo xusain soo maa xadiis baa ku soo aroortay caaisha xadiis baa ku soo aroortay inay xaaska nebiga ee jannada tahay bilaal ibnu rabax waa kii nebigu sal aley wasalam shanqadhiisa jannada dhexeeda ka maqlay soo maahan xadiidkii soomahayn haweenaydii eh, suuxi jirtay axaadiis fara badan marka yani saxaabo fara badan iyagoo nool nabigu jannada ugu bishaareeyey salawatu rabbi waslamu caleh ciddii laf ahaantiisa janno loogu bishaareeyey nashhad lahu annahu min ahli janna laf ahaantiisaan u qirinaa leanna baan haynaa markaa laakiin ciddii aan nas loo haynin kii wanaag hayana jannaan u rajaynayna jannada aan u cabsi baa garabtaala kan xumaanta ku jira dembiga ku jirana cadaab baan uga baqayna baqdintaa cadaabka aan uga baqaynana dhanka kale waxaa garab taala rajana waa soo saas ma masaladu halkaasay marka yay ku urursanaysa ayib qaala imaamku wuxuu yidhi waman laqiya allaha ciddii alla la kulanta bidembin dembi kula kulma ciddii alla kulanta isagoo dembi ilaa waman laqiya allaha ciddii ilaahay la kulanta bidembin dembi kula kulanta dembigaasoo yajibu u waajibayo lahu isaga uu u waajibayo bihi dembigaas sababtiisa annaaru naari ay ugu waajibayso dembi noocaasa isagoo qaba ruuxii ilaahay la kulma taa'iban laakiin ah xaalo uu yahay mid ka soo noqday dembigaa ghayra musirin mid aan daa'imin ah calayhi dembigaa korkiisa yaani ruux ilaahay buu la kulmay dembi buu horay u sameeyey dembigaasi waa dembiyada naarta waajibiya laakiin wuu ka soo laabtayoo intuu joogay adduunkuu ka soo noqday markuu galay ma sii wadaninoo ma sii daa'imin hayra musirin calayhi ma uusan sii daa'iminoo ma sii wadanine wuu ka toobadkeenoo wuu ka soo noqday xaaladaasuu ilaahay kula kulmay dembigii mid uu ka toobadkeena isagoo ruuxa noocaasa fa ina allaha alle casa wajalla yatuubu waa ka towbad aqbalaya calayhi korkiisa wayaqbalu alla waa aqbalaa attawbata soo noqoshada wuu aqbalaa can cibaadihi addoommadiisa soo noqoshada waa ka aqbala wa wayacfu wuu tiraayoo wuu dhaafaa can isayi'aati xumaanyaalkana alla waa ka dhaafaa addoommadiisa tabaaraka wa tacaala ruuxaasi waa ruuxaasoo waa ruux dembi weyn adduunka ku galay laakiin intuu adduunka dembigaasina waa dembi naar keena intuu adduunka joogay buu ka soo noqdo toobad keenay saasuu ilaahay kula kulmay ka isaga ah alle tabaarak watacaala dembigiisa waa dhaafaya towbadiisana waa aqbalaya wixii ceebana waa ka asquraya waman laqiyahu ruuxii la alle waqad uqiima isagoo la oogay calayhi korkiisa xadun xad laga oogay waqad uqiima isagoo la oogay calayhi korkiisa xaddu dalika dembi dembiga uu galay xadkiisii isagoo laga oogay oo lagu ciqaabay ayuu alla la kulmay fi dunya adduunyada dhexdeeda looga oogay fa huwa kaasi xadkaasi kafaaratuhu waa asturkiisa wey dembidhaafkiisa waa kamaa jaaa siduu ku yimid alhabaru xadiidku can rasuulilahi sal lay slam siduu rasuulkaga yimid laga soo dembi buu addoonkani galay ilaahay la kulmay adduunka intuu joogay buu dembi galay laakiin intuu adduunka joogay baa dembigii loo ciqaabayo xadkii shareecadu u dejisay baa la mariyey zinuu galay waa la karbaashay ama dhagax baa lagu dilay dad buu dilay waa la qisaasay tuugnimuu sameeyey gacantaa la gooyey intuu adduunka joogay baa xaddii uu dembigana lahaa baa la mariyey dadkaas adduunka lagu mariyey yaa ilaahay dembigiisii ku dhaafay marka ilaahay uu la kulmayo marka dembigaa loo qabsan maayo waa ka labaad waman laqiihu ciddii alla la kulanta waqad uqiima isagoo la oogay calayhi korkiisa xaddu dalika dembi dembigaasi xadkiisa fi dunya adduunka dhexdiisa laga oogay fa huwa kaasi kafaaratuhu xadkaasi waa dembidhaafkiisa weye iyo dembi asturkiisaoo dembiga laga asturo kamaa jaaa sida yimid alhabaru habarku ku yimid xadiidku can rasulilah sal ley waslam soo laba maaha waman laqiyahu ciddii alla la kulanta musiran asagoo dembigii daa'imay dembigii naarta keenaye waajibinayay ayuu daa'imay hayra taa'ibin midaan ka toobadkeenin isagoo ah min adunuubi dembiyadii aan ka toobadkeenin allatii dembiyadaasoo qad istawjaba uu waajibsaday bihaa iyada sababteeda alcuquubata ciqaabta uu ku waajibsaday dembiyadii ciqaabtu ka dhalanaysa ee ciqaabtu ka laasimaysa intuu sameeyey yuu isagoo wato oo ku jiroon ka soo noqonin buu ku dhintay saasuu ilaahay kula kulmay fa amruhu kaa arrinkiisu ilallaahi xagga alluu ahaaday casa wajalla insha xagga alla arrinkiisu ilahay buu la alla arrinkiisu inshaaa ah hadduu alla doono cadabahu waa cadaabaya wa in shaaa hadduu doonana hafara lahu waa u dhaafayaayoo jannadu toos u geynaya ayib kaana waa ruuxii saddexaad soo maa waman laqiyahu ruuxii alla la kulma kaafiran asagoo gaal ah cadabahu alla waa cadaabayaa walam yakfir una dhaafi maayo lahu isaga halkaa imaamku wuxuu sheegay afar sinfi oo ilaahay marka lala kulmo dembiilayaashu ay u qaybsamayaan dambiilayaashu ay u qaybsamayaan sinfiga koobaadi waxa weeye waa qolada uu ku tilmaamay ugu horeeya man laqiya allaha bidanbin yajibu lahu biha annaaru taa'iban hayra musirin calayhi yacni dembi wuu galay laakiin intuu adduunka joogay buu ka toobad keenay kaa ilaahay waa ka toobad aqbalaya dembigaana aakhara uma haysto waa ka cafiyey dembigaana cuquubo kuma leh loo ciqaabi maayo ayb towbadaasi inay dembiyada tirtirayso dee qur-aanka iyo sunnadaa sheegay soo maa yani waana ijmaac hadal ma leh ayb waa laysla ogolya lianna ataa'iba min adambi kaman laa danba lahu ruuxii dembiga ka soo noqday oo shuruuddii towbadda yani oofsaday si saxa u toobad keenay isagoon dembi lahayn buu ka dhigan yahay towbatu tahdimu maa qablaha towbaddu wixii ka horreeyey way dumisaa way baabi'isaa marka taa iyada adiladeedu qur iyo sunna way iska cadda kooxdaas sidaas waa sinfiga labaad iyo nooca labaadi waa cid ilaahay la kulmay adduunkii dembi buu ku galay dembigu xad buu lahaa adduunka intuu joogay ayaa xadkii uu dembigaasi lahaa ayaa lagu qaaday waa la karbaashay waa la gooyey xubin baa la jaray waa la garaacay waa la dilay xuduud baa la mariyey xadkaa la mariyey baa dembidhaaf u ah xataa yuusan toobad keeninba xadku dembidhaaf u yahy maxaa laga wadaa bimacnaa intuu dembigii galay asagoon ka qoomamoonin kana soo noqonin baa la xaday sidaasuuna ku dhintay towbadina lama socoto xadka xadkaasi aan towbaddu la soconin ma loogu dembidhaafaya mise loogu dembidhaafi maayo waa loogu dembidhaafi waa lianna ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonkiisa laba goor inuu ciqaabo adduunkana in la ciqaabo sharcigiisa la mariyo isla dembigiina aakhare loo cadaabo ilahay waa ka naxariis badan yahay saas wey macana madhab ahlusunna waljamaca sidaas shardi maaha towbaddu lianna toobaddu si madax bannaan bay qodobka horey ku jirtaayo hadduu toobad keenay sideeday dembidhaaf u tahay laakiin xuduudu way ka madax bannaantahay xuduuddu si ahaanteeda iyadana u tahay mid ilaahay dembiyada ku dhaafa waxaa ku tusaya xadiidka cubaadat bnu saamit radi allahu tacaala canhu oo wuxuu leeyahay eh, nebigu sal ley wasalam waman asaba min dalika shay-an dembiyadaasi iyo waxyaalaha laydiin diiday ee laydinka reebay wax ka mida ruuxii ku dhaca fa bihi fi dunya oo adduunka loo ciqaabo fa huwa kaasi lahu kafaara dembidhaaf buu u yahay xadiidka saxiixaynku ku yaala waxaa la mida ah xadiidkii maacis maacis waa ninkii saxaabiga ahaayee dhagaxa lagu dilay soo garamaysaa intuu sinays waxaa la mida ah xadiidkii gabadhii qaamidiyadda ahayd oo iyadana la xadi jiray soo garamaysaan oo iyadana dhagaxa lagu dilay oo nabigu dhihi jiray sal lay sl laqad taabat tawbatan yacni waxay towbad keentay towbad haddii yani intaasoo ninoo reer madiina loo qaybin lahaa wada gaari lahay soo marka wax weeyaan xuduuddu waa kafaaraat xuduuddu waa kafaaraad sidaasi akaru ahlicilmi baa qaba alimaam albuhaari caleyh raxmatullah fi saxiixihi buu ku baabeeyey baabun alxuduudu kafaaraat arrintaasi xadiid baa daahirkeeda ka hor imaanayo waa xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu leeyahay laa adri alxuduudu kafaara liahliha am laa ma garanayo bu nebigu sal ly waslam xuduuddu inay dadka la inay dembidhaaf u tahay iyo in kale ma kala aqaano xadiikaasi waxaa wariyey axmed iyo bazaar iyo abu hurayra laga wariyaa waxaa saxiixinaya ibni xajar iyo albani iyo hayrkood labada xadiise laysu waafajinaya marka xadiiskani wuxuu leeyahay nebigu ma garanayo inay dembidhaaf xuduudu tahay in kale kaa horena wuxuu idhi nebigu kafaariyo dembidhaaf weeye see laysu waafajinayaa in la kala rajaxo waa ra'yi oo labada xadiis waxaa xoog badan xagga sanadka iyo sugnaanta xadiidka cubaadaa xoog badan oo xadiidka dhahaya xuduuddu inay kafaaro tahay ayib waxaase ka fiican in la jamciyo jamaca qaadi ciyaad uu maray sheekh ibni xajarna uu yidhi waa fiican yahay waxa weeye in la yidhaahdo nebigu markuu leeyahay xuduudda ma aqaano ma kafaara mise ma aha waxay ahayd intaan loo sheegin marka hore muusan garanaynin loomana sheegin waxyi uma imaanin gadaal dambe baa u yimid oo loo sheegay inay xuduudu kafaara tahay waana tan xadiidka cubaadat bnu saamid ku yimid somaarta marka waa laba marxalo marxaladii hore xadiidka abu hurayre waa marxaladii dambeoo nabiga loo sheegay oo u yimidna waa xadiidkan dambe cubaadat bnu saamid adiga sidaas wey madhab ahlusunna waljamaca xuduuddu waa kafaaro siday culimmadu u badan yihiin walow u khilaaf ku jiro sinfiga saddexaadi waxa weye imaamku tilmaamay waa ruux ilaahay la kulmay dembi buu galay adduunka cuquubo iyo cadaab keena ma uusan ka toobadkeenin asagoon ka toobadkeenin buu ku dhintay kaa wuxuuyna yidhi amruhu ila allah in sha'a cadabahu wa in sha'a hafara lah ruuxaasi dembigaa weyn ku dhintay gaalnimo maaha gaalnimadu waa qaybta afraad waa dembiguu ku dhintay waa dembi aan gaalnimo gaadhsiisnayn laakiin dembiyada ee naarta keena ah dembigaa hadduu ku dhinto waa kan soo sheegnayoo ilaahay baa arrinkiisu u yaallaa laba mid baa loogu talay in ilaahay iskaba saamaxo dembigiisiina dhaafo sidaa janno lagu geeyo ilaahay waa awoodaa qaarna sidaasuu addoommadiisa ku samaynaya ta labaad weeyaane inaan loo dhaafine dembigii uu galay loo cadaaboo naarta la geliyo laakiin naarta hadduu galo ma ku waaraya maya hadduuba iimaan ku dhintay naar ku waari maayo dembigiisuunbaa laga dhaqi laga jari gadaal dambe naarta waa ka soo baxaya somaynaan soo mara xadiistii sidaas weeyaan marka labadaasay u qaybsamayaan laba gooro intuba jannaday ku dambayn doonaan laakiin markaaba ma layska saamixi mise naar baa la soo marin doonaa arrintaasi go'aan ilaahay u taalla wey tabaarak wa tacaala taxta almashii'a waay ninka la yidhaah tilmaamaya xadiidka axaadiista eh, macnaha tilmaamaysa waxaa ka mid a ah xadiidkii hadda soo marnay nebigu ur sal lay waslam waman asaaba min dalika shay-an dembiyadaa laydinka reebay wax ka mida ruuxii sameeyoo gala fa satarahu allaahu oo alla uu adduunka ku asturo fa amruhu ila allah nebigaa sidaale adduunka haddaan loo ciqaabinoo ilaahay asturo aakhare arrinkiisu ilaahay la jiraa in shaaa caaqabahu wa in shaaa afa canhu buu nebigu sal lay waslam hadduu doono alla waa u ciqaabaya haduu doonana alla waa iska cafinaya xadiidkii najwaagabaa isagana kutusayo maalinta qiyaamada yanii nebigu sal lay slm wuxuu yidhi ilaahay mu'minka ayuu soo dhowaynaya markaasuu asturkiisa gelinaya markuu asturo addoommada indhahooda ka asturo ayuu rabbi wuxuu ku leeyahy atacrifu damba kada atacrifu damba kada dembi hebel ma garan hebel ma garan dembi hebel ma garan markaasuu kulli qiranaya nacam i rabbi naam ay rabbi haa rabbiyow haa rabbiyow markuu dembiyadiisa wada qirto wa ra'aa fii nafsihi annahu halaka oo markaana fahaantiisa ku qanco waad halaagsanto way kuu dhammaatay ayuu alla wuxuu leeyahay satartuhaa calayka fi dunyaa wa ana aqfiruhaa laka alyowm adduunka intaad joogtayn anaa kaa astura kuma fadeexaynin haddana waan kuu dhaafay baa la leeyahay markaasaa kitaabka xasanaadkiisa laga siinaya midigta laga siinaya khalaas kactag baa la marka ilaahay dad buu saamixiyo saa ku saamixi ayib dadka qaar ka midana wuu ciqaabayaa oo cadaabkaa la soo marinaya xadiidka abi saciid fi saxiixayn baa kutusiyo dadka mu'miniinta ah idaa ra'ow annahum qad najaw mu'miniintu ruuxu markuu arko inuu badbaaday ila inta hore waa la cabsanayaa soo maa ruuxu markuu gudbo oo mu'miniintii gudbaan bay dadkii walaalahood ahaayee naarta galay bay u doodayaan ilahay bay ula hadlayaan tabaaraka watacaala waxay leeyihiin rabbanaa ikhwaanuna kaanuu yusalluuna macana wayasuumuuna macana wayacmaluuna macana rabbigeenoo walaalahanna way nala tukan jireen way nala soomi jireen amal iyo dadaal bay nala samayn jireen ha markaasa alla wuxuu leeyahy tabaaraka watacaala kac taga oo cid alle cidaad aragtaanoo qalbigiisa uu ku jiro diinaar wax la egoo iimaan ah qalbigiisa aad ka heshaan naarta ka soo saara markaasay soo saarayaan dadka naarta markay galaan ahlul iimaanka naartu jidhka kaley gubi laakiin sawiradooda sawirka wejiga naartu inay gubto ilaahay wax ka xarimo marka way garanayaan naartii bay ka soo saarayaan markaasay imaanayaan markay u yimaadaan dadkaas ay u imaanayaan qaar ka mida ah, dabka iyo naartiiyo cadaabku wuxuu u joogaa ilaa gomadda lugta gomadeeday qaar kula jiraan qaar dhudhunka dhexdiisaa cadaabku u soo gaadhaya intay garanayaan bay ka soo saarayaan markaasay soo noqonayaan markay ilaahay u yimaadaan ba hadana alla wuxuu ku leeyahay idhabuu faman wajadtum fii qalbihi mihqaala nisfi diinaarin faahrijuuh kii hore soo diinaar ma diinaar qadarkii oo iimaana haddana waxaa la yidhi diinaar niskii wax la egoo iimaana ruuxii qalbigiisa aad ka heshaan soo saara mar labaad bay noqdeen dadkii noocaasay haddana soo saareen markaasay haddana ilaahay u yimaadeen markaasaa alla wuxuu ku yidhi noqda oo faman wajadtum fiihi midqaala daratin min iimaanin faahrijuu waxaan la arki karinba oon ishuba qaban karin oo iimaan ah ruuxii qalbigiisa uu ku jirood ka heshaan soo saara markaasay soo saarayaan dadkaasi markuu abu saciid sidaa u warramo xadiidka u sheegay iyo warku wuxuu yidhi haddaad rabtaan aayad macnaha ku tusaysana waxaad akhridaan qowl allahi tabaaraka wa tacaala ina allaha la yadlimu mihqaala daratin wain taku xasanatan e yudaacifha ah. yani darro wax la eg ishu waxayna qaban karin ama quraanjo wax la ilaahay addoommadiisa ka dulmin maayo soo maari haday wanaag tahay oo xasano tahayna waaba u labanlaabayaaba ayib aayadda ahriya buy marka kadib waxaa shafeecaya nebiyada malaa'igta mu'miniinta kulli markay shafaacadooda dhammaystaan oo dadkii naarta laga soo guri karay laga soo guro ayaa rabbi tabaaraka wa tacala wuxuu leeyahay baqiyat shafaacatii anaa hadhay baa laleeyahy tabaaraka wa tacala markaasuu naarta ka soo cantoobinaya halkaasaa waxaa soo baxaya marka oo ilaahay naxariistiisa ku soo baxaya dadka dhuxuloobay dad iyaga dhanba naarta dhexeeda dhuxul ku noqdo kuwaa markuu ilaahay soo saaro ayaa marka waxaa lagu daadinayaa webi jannada horteeda maro yaani la nahrul nahrulxayaa kaasaa lagu dhex markaasay soo noolaanayaan sida xabadda yaani e, e, badarka ah ee daadku wado markuu daadka ka tagooo meesha ay ku hadho sooma soo baxda sidaasoo kale marka u soo baxayaanoo ayagoo curdanoo cusub bay marka soo baxayan soo noolaanayaan markaasaa jannada la geyn doonaa sida xadiisku tilmaamay markii jannada la geeyana wax weyn baa almuhim qoladaasi qolo dunuub naar u gashay maaha ya in shaaa cadabahu waay qoladaas laakiin miyay ku waareen maya shafaacay ku soo ama ilahay naxariistay ku soo baxayaan qoladaasi waa qoladaas qoladaa marka naarta gelayee laga soo saarayo qoladaasi ahlu sunnaha yaa ku khilaafsan waan soo tilmaanay masaladaas ya khawaarijta iyo iyo muctasilada waciidiyada nimanka nidhi soo sooma qoladaasaa waxay leeyihiin cid dembi weyn la tagtay oon ka toobadkeenino ilaahay u tagtay ilaahay mashii'adiisu hoos yaallaa ma ahee naar waxaan ahayn ma laha naartana way ku waarayaan halkaasi marka nusuustaas waxaa khilaafsan nimanka waciidiyada isugu jira sinfiga afraadee ugu dambaysa afarta sinfiya imaamku meesha ku sheegay waa man laqiyahu kaafiran cadabahu walam yakfir lahu ilaahay buu la kulmay gaalnimuuna kula kulmay isagoo gaaladduunka gaal buu ah gaalnimadii buu watay sidaasuu ilaahay kula kulmay kaa muxuu yidhi ilaahay waa cadaabayaa una dembi dhaafi maayo naaruusan ka soo waarin buugaal ka soo baxaynin ayuu kaasi gelayaa qaybtaasna waa laysla waafaqsanya ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi marba haddaad gaalnimo ruuxu ku dhinto dhaafid ma leh innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wama'waahu nnaar hoygiisa kaasi naar waana ku waarayaa khiyaar ma leh jannana xaaraan bay ka tahay allaahumma gaalada qaarkoodoo naarta laga fududaynayo waa jiraan sida yani nebiga sal lay sl adeerkii abu aalib oo kale somayna naarta waa laga khafiifin laakiin naarta laga saari maayo maxaa yeele ilaahay tabaaraka watacaala gaal janno uguma talagan hoygiisu waa naar dadku marka afartaas sinfi bay u kala baxaan afartaas sinfi ayay u qaybsamaan afartan sinfi sinfiga ugu dambeeye dadkii gaalnimo ku dhintay ee ilaahay iyagoo gaalaa u tegay waa laisku waafaqsanya sinfiga dembi iyagoo ka toobadkeenay oo adduunka kaga toobadkeenay ilaahay la kulmayna waa laysku waafaqsanya sooma maxaa la laysku khilaafsan yahay ya waxaa laysku khilaafsan yahay xuduuda dadka la mariyey ma loogu dembi dhaafaya haddayna toobad ku darin ahlusunna jumhuurtoodu waahaa waxaa laysku khilaafsan yahay ruux isagoon dembi weyn ka toobadkeenun gaalnimo ahayn ilaahay u tagay bayna ahli sunna wa bayna alwaciidiya sooma waciidiyada waxaa ka soo horjeeda qolo kaloo la yidhaahdo murji'ada murji'adu waxay qabaan dembi weyn oon gaalnimo ahaynba hadduu ku dhinto gaalnimoba hadduusan ku dhiman iimaan uu ku dhinto dembiga kale intuu dooni ha la ekaado naar mari maayo ya naar mari maaye jannuu galaya ah, maxay u noqonaysaa asalkoodii aan soo sharxanay oo ahaa iimaanka macaasidu ma dhibto dadkuna waa wada isku wada iimaan macaasidanna wax saamaynba u geysan mayso ruux marba hadduu ahluiimaanya asalkoodaasuu u laabanaya waxaa la yidhaahdaa wacdiyada waay qolada nusuusta wacdiga iyo yaboo u batay waay waciidiyaduna xagga naartay u bateen ahlu sunnuhuna nusuustii intay isu geeyeen bay natiijo mid ah ka soo saareen sidaasaa marka lagu kala gedsan yahayo waa asalka weyn ee firaqdii ahlu sunnuhu ay ku duwan ahlu sunnuhu nusuusta baabka ku soo aroortay oo dhan isu keenayaan markaasay xugum kala soo baxaya firaqda daalladuna imtixaanka haysta waxa weeyaan nusuus meel ku soo aroorto nusuus kale ay ku xidhan tahay bay tii qaadanaya kuwii kale ku xidhnaaye xugumka miisaami lahaana way ka tegayaan yani saas marar fara badan masaa'ishan lagu kala tegayo usuushay u noqonaysay ka mid tahay hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi slm